bsm اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah رb العaalamiin الصlaaة والsلام عlى سyid الأنbiyaءi وإmam الmurslيn nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm تسliima kaثيirا اllahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna اllahuma ina nasأlka الفqh fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmri wxlل cqdة min lisani yfqh qwlي wuxuu uhi mualifku xafidahu اllah alfasl اlأwal fi اlxaqiiqaةi wاlmajaaz faslka mualifku wuxuu kaga hadli doonaa xaqiiqadii iyo majaaskii wuxuu uhi yanqasimu اlkalaam اlcarabiyu kalaamka carbeed wuxuu u qaybsamaa min xayثiyaatin kaiira dhinacyo badan markii laga eego ilaa aqsaamin kaiira qaybo badan ayuu u qaybsamaa yani wuxuu ka wadaa mualifku yani siyaabo kala duwan baan kalaamka u qaybin karaa mar waxaan u qaybin karaa biictibaari maa yatarakabu minhu markii aan eegno waxa uu kalaamku ka samaysan yahay mufradaadkiisa saddex qaybood baan u qaybin karaa ism iyo ficil iyo xaraf ism iyo ficil iyo xaraf waa kanay ka hadlaan culamada naxwo marna waxaan u qaybin karaa biictibaari madluulihi markii aan eegno macnaha uu tusinayo laba qaybood baan u qaybin karaa oo ah kabar iyo insha khabar iyo inshaa khabarkana waa kaan horey usoo tilmaanay markaan waraqaad ka hadlaynay sharaxiisa maa yaxtamilu اsidqa wاlkadiba lidaati oo wixii ixtimaala run iyo been inshagana waa kaanidhi maa laa yaxtamilu اsidqa wاlkadib lidaati waa wixi aan ixtimaalin ama ayna ka suroobin in lagu tilmaamo run iyo beentoona waxaa kaloon kalaam ku qaybin karaa biictibaari isticmaalihi yacni weedhi ama ereygii qaabka loo isticmaalayo markaan eegno xaqiiqe iyo majaaz waa tan mualifka hadda ka hadlaya haddaba taqsiimkani waxa way biictibaar isticmaal yani alkalaam kalaamka qaabka loo isticmaalayo ama mufradka macnaha loo isticmaalaya markii la eego ayaa waxaa loo qaybin karaa ilaa xaqiiqati wamajaaz wuxuu uhi wa min ahami hadihi اlaqsaam qaybahan waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah alxaqiiqaةu wاlmajaaz xaqiiqadii iyo majaazkii falxaqiiqatu haddaba xaqiiqadu hiya iyadu isticmaalu lafdi ereygii oo loo isticmaalo weeye fii maa macno wadica loo dejiyey ereygii lahu macnahaas wاlmajaazu majaaskiina huwa isagu isticmaalu lafdi ereyoo loo isticmaalo weeye fii hayri maa wadica lahu waxaan ahayn wixii loo dejiyey in loo isticmaalo weeye fii hayri maa macnihii waxaan ahayn macnahaasoo wadica loo dejiye lahu macnaha wamiaalu dalika kaa tusaalihiisana waxaa weeye ana alcaraba carabtu wadacuu waxay u dejiyeen kelimata اlasad kelimada asad waxay u dejiyeen libaaxa lilxayawaani اlmuftaris xayawaanka dadcunka ah almacruuf ee la yaqaano almuftaris macnaha wax ugaarhsada ee dadkana cuna almacruuf ee la yaqaano faida istacmalnaa haddaba haddii aan u adeegsanno hadihi اlafظa eraygan fiihi macnaha haddii aan u isticmaalno oo faqulna aan dhahno xiinamaa naraa hada alxayawaana almuftaris markaan aragno xayawaankan Ehm, dadkiiyo waa dhacuna haada kan sadun libaax weeye fahaada kani isticmaalun adeegsi weeye xaqiiqiyun oo dhab ah likalimati اlasad kelimadii libaaxa marka aan isticmaalnay liannaha maxaa yeelay istucmilat waxaa loo adeegsaday marka ayadaa fii ma wadicat lahu wixii loo dejiyey ama idaa istacmalnaa haddii aan adeegsanno hadihi lafdata eraygan fii hayri ma wadicat lahu wixii loo dejiyey waxaan ahayn wahuwa kaasina alxayawaan muftaris xayawaankii muftariska ee wax dilayey bian ra'aynaa waaba inaan aragnay rajulan nin shujaacan oo geesiya faqulna aan dhahno haada kan asadun libaax weeye fahaadaa isticmaalkaasi isticmaalun adeegsi weeye majaaziyun oo majaaz loo nisbeeyey liannanaa maxaa yeele annagu istacmalnaa waxaan adeegsanay alkelimata eraygii fii hayri ma wadacat lahu macnihi aan ahayn macnihii loo dejiyey mualifku halkan wuxuu ku tilmaamayaa xaqiiqadii iyo majaaskii tacriifkoodii wuxuu ihi xaqiiqadu waxa weeye lafdigii in loo isticmaalo macnihii loo dejiyey luqa ahaan loogu dejiyey isticmaalu lafdi fii ma wadica lah in lafdigii loo isticmaalo macnihii luqa ahaan loo dejiyey waxaa kaloo lagu tacriifiyaa allafظ اlmustacmalu fi ma wadica lahu fi isilaax الtakhaطub allafظ almustacmal fii ma wadica lahu fi isticmaali الtakhaطub macnaha lafdigii loo adeegsaday macnihii loo dejiyey xagga isilaaxa dadku ay ku heshiiyeen majaaskuna waxa weeyaan kaalidkii oo waxa weeye isticmaalu اlafظi fii hayri ma wadica lah yani lafdigii loo adeegsaday macnihii loo dejiyey macno aan ahayn waxaa kaloo lagu tacriifiyaa allafظ اlmustacmalu fii hayri ma wadica lahu limunaasabaةi baynahuma tusama alcalaaqa yani waa lafdiga loo isticmaalay macno aan ahayn macnihii loo dejiyey xagga luqada isla markaana wax munaasaba ay ka dhexaysa u fiirso qaydkaas waa qayd muhiima limunaasabatin munaasaba ka dhexaysa macnihii asalkaa ee xaqiiqiga ah iyo macnahan majaaska ee loo adeegsaday marka munaasabadaas waxaa lagu magacaabaa alcalaaqa waa calaaqada ka dhexaysa waayo haddaba tusaale haddaan ka bixinno lafdiga asad carabtu xaqiiqana way u majaazna way u isticmaasha xaqiiqa waxa weeye lafdiga asad xayawaanka muftariska ah ee dadcunka ee la yaqaano macruufka walibaaxa haddaba haddii aan u isticmaalno macnahaas oo dhahno maalan markii aan xayawaanka aragno ra'aytu asadan annagoo ujeedda marka xayawaankii muftariska ahaa kaasi waxaa weeye waa isticmaalu lafdi fii xaqiiqati lafdigii baan xaqiiqadiisa u isticmaalnay xaqiiqadiisa ayaan markaa u isticmaalna xayawaankii muftariska ahayd haddii aan laakiin u adeegsano bimacna rajul shujaac nin geesi ah mala nin geesi ad aragtay markaas waxaa tidhi ra'aytu asadan libaax baan arkay marka ra'aytu asadan markaad leedahay macnihii xaqiiqa ugama jeedine ninkan geesiga ayaad uga jeedaa marka waxaa weeye isticmaalu lafdi fii hayri ma wadica lahu lafdiga loo adeegsado macno aan ahayn macnihii xagga luqada loo dejiyey maadaama eraygan asad carabtu ay u dejisay asal ahaan xayawaanka muftariska ah haddii markaa loo isticmaalo ninkan geesiga ah wuxuu noqonayaa majaaz wuxuu noqonayaa majaaz weliba majaaskiibaa sii kale ah wuxuu noqonayaa isticaaro isticaaradii weliba si kala qaybsamaysa waxa weeye alisticaara tasriixiya isticaara tasriixiya weeyaan oo waxaa lagu shabbahay ninkii geesiga ahaa ayaa waxaa lagu shabahayaa xayawaankii muftariska ahaa calaaqada ka dhexaysana waa maxay calaaqada wa ka dhexaysa waa bijaamic shajaaca labadooda waa geesi xayawaankan muftariskana waa geesi ninkana waa geesi dabeetana waxaa la xadfay mushabahbihigii mushabahbihigii ayaa la xadfay oo xayawaankii muftariska ahaa meesha laga dhigaa ra'aytu rajulan kalasad dabeetana lafdigii asadkaaba asaga lagu ilaaqayba calى sabiil isticaara tasriixiya marka waa isticaaradii tasriixiga ahayd haddaba waad aragtaa xaqiiqadii majaaski xaqiiqadan waa lafdiga asad ee macnihii loogu talagalay ee xayawaanka muftariska loo adeegsaday waxa weeye majaaskana waxa weyaan macnaha aan asalka ahayne loo dejinin oo loo adeegsado weeye oo ah raj ninkii geesiga ahaa calaaqada ka dhexaysana waa geesinimada labadaba waxa waa lagu yaqaanaa geesinimo waayahay maadaama aqsaamtan iyo tacriifaadkan inta badan nagu soo dhaafeen labadii kitaaben hore usoo qaadanay waraqaadkii iyo nadmigiisii waxba kusii dheeraan mayna insha allahu tacaala baabka xaqiiqada iyo majaaska xaggaasaan kusoo faahfaahin aqsaam alxaqiiqati xaqiiqada qaybaheeda watanqasim alxaqiiqatu xaqiiqada waxay u qaybsamaysaa ilaa alaati aqsaamin saddex qaybood lugawiyatin mid luqan loo nisbeeyey wa curfiyatin mid curfi loo nisbeeyey caado harciyatin iyo mid harci loo nisbeeyey alxaqiiqa اlugawiyatu xaqiiqada lugawiga ah wahiya iyadu almustafaadatu midii laga faa'idaystay weye min wadci luati luqada dejinteedii macnaha ahluluqo ayaa marka u dejiyey macnahaas xaqiiqiga ah kalasadi sida asadkii weeye almawduuci loo dejiyey lilxayawaan muftaris xayawaankan wax ugaarsaday wax dila wadaabati daabadii weeye almawduuci loo dejiyey likulli maa yadubu wax kasta oo ku dul socda cala ardi arlada gurudkeeda min insaani bini aadan ah waayrin shimbir ah waayrin shimbiro ah wasaaxifatin iyo xayawaanka laabta ku siqa ama caloosha ku siqa waalxayawaanaat iyo xayawaanaadka allatii taasoo tamshii ku socota calaa arbacin afar adin ku socota wa minhu waxaa ka mid ah, loo dejiyey waxaa weeye waxyaabaha wax kastoo arlada guudkeeda ku socda qowluhu tacala ilahay qowlkiisa uu yidhi wallahu khalaqa kula daabati min maayin faminhu man yamshi cala badni waminhu man yamshi cala rijli waminhu man yamshi cala arbac waad aragtaa aayaddan waxaa weeye intiiba waa maaragtay lagu tilmaamay daabadii wallahu ilahay khalaqa wuxuu abuuray kula daabatin mid daaba kasta oo soconaysa noolo kasta oo arlada guudkeeda ku soconaya min maain biyuu ka abuuray faminhum waxaa ka mid a ah markaas dawaabtii man yamshi qaar ku soconaya calaa baطni calooshooda ku soconaya wa minhum waxaa ka mida dawaabtii man yamshi qaar ku soconaya calaa rijlayn laba lugood wa minhum waxaa ka mida man yamshi qaar ku soconaya calaa arbacin afar adin ku soconaya alxaqiiqaة اlcurfiya xaqiiqadii curfiga ahayd wahiya iyadu almustafaadatii laga faa'idaystay wey min alcurfi curfigii laga faa'idaystay wey caadadii ka takhsiisi kelimati daabbati sida gaaryeelidda kelimada daaba lagu gaaryeelay bidawaati اlarbac daabadii afarta adin lahayd min xisaanin aras a ximaarin dameer a wahayri dalia iyo wixii inta aan ahayn duuna hayriha isla markaa wixii aan afar adin lahayn uusan soo gelayn uusan ku jirin oo mima dakarnaahu wixii aan kusoo sheegnay ka mid a fiiha daabadii aan kusoo sheegnay fi alxaqiiqati luawiyati xaqiiqadii luawi ahayd markii aan ka soo hadlaynay alxaqiiqatu sharciyatu xaqiiqadii sharciga ahayd ayuu halkana ku tilmaamaya wahiy iyadu almustafaadatu tii laga faa'idaysta wey min aharci harcigi ka kelimati salaat sida kelimada salaada oo kale fainaha kelimadaas mawduucatun fi luati luqadii waxaa loo dejiyey likulli ducaain duco walba ila ana harca hase yeeshee sharciga khasahaa ayaa xaqiiqadaas salaada ku gaar yeelay bilcibaadati almacruufati cibaadadii la yaqaana almuftataxati lagu furfurinaya bitakbiiri takbiir almukhtatamati lagu soo gabagabaynaya bitaliim salaamu naqsi iyaam sida soonkii almawduc loo tarjiifi luati luadi likuli imsaakin afhaysi walba wakasahu haru harcigan ku gaar yeelay bicibaadati cibaadadii almacruufati ee la yaqaani almafruudati fii ramadaan bisha ramadaan la farad yeelay mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa aqsaamtii xaqiiqada ayuu ku tilmaamay markuu ka soo hadlay xaqiiqadii iyo majaaskii tacriifkoodii wuxuu yihi xaqiiqadu waxay qaybsataa saddex qaybood lugawiyatun wa sharciyatun wa curfiya luawi iyo curfi iyo sharci ayay u qaybsantaa xaqiiqada luawiga maxay tahay waa xaqiiqada laga faaidaystay buu luqada yani isticmaalka luada laga faadayst ahlulua ayaa macnahan u dejiyey eraygan ahlulua ayaa eraygan macnahan u dejiyey marka xaqiiqada ay ahlulua dejiyeen ayaa waxaa la idhahdaa xaqiiqa lugawiya miaalkoodna horu noo soo dhaafay waxa wey sida kelimada asad oo kale kelimada asad ahlulua waxay u dejiyeen xayawaanka muftariska xayawaanka dadcunka ah ee ugaadha iyo xayawaanka iyo biniaadamka cuna waaya kelimada daabba sidoo kale ahlulua waxay u dejiyeen wax kastoo arlada guudkeeda ku socda wuxuu doonaba ha oo noola ah Ehm, biniaadanki markaa soo gelaya waxaa soo gelaya shimbirihii ehm, waxaa soo gelaya xayawaanaadkii caloosha ku siqeeyey sida masaskii iyo abeesooyinkii waxaa soo gelaya xayawaanaadka afarta adin ku socda sida dameerkii iyo faraskii iyo waxaa weeye ehm, ancaamtii ama bahiimat alancaam waxaasoo dhan baa soo gelaya daabadaas bihada almacna alxaqiiqiyi luawiy macnahan xaqiiqiga lugawiga ah aayadda qur-aanka ay noo tilmaamantay ilahi wuxuu yihi wallahu khalaqa kula daabatin min maa marka daabada halkan waxaa loga jeeda yani macnahaas ballaaran ee soo hosgelayaan wax alla wix arrada guudkeeda ku socda oo noole ah xataa bini aadamkii baa soo gelaya walidalika ilahi subxana wa tacaala halkan wuxuu usii faahfaahiyey wuxuu ihi waxaa ka mid ah qaar caloosha ku siqaya sida masaskii abeesooyinkii qaar laba adin ku soconaya sida waxaa weeye bini aadankii iyo shimbirahii wa minhum man yanshi cala arbac qaar afar adin ku soconaya ayaa ardihii iyo dameerihii iyo geeliy lodii aigi haakada taasi waa aqiiqadii luaweeda haddaba alxaqiiqatu alcurfiya xaqiiqada curfigana waxaa weeye wili waa xaqiiqada laga faa'iidaysanayo curfiga bimacnaa ahlu curfiga dadkii ayaa waxay ku khasisayaan kelimaadkii luqada qaar ka mid ah macno khaas ayay ku heshiinayaan oo macnihii luada ka kooban macnihii luqada ka kooban maala kelimada daabada luqada waxaan soo tilmaanay inay ku tahay wax kastoo arrada guudkeeda ku socdo wuxuu doonaba ha ahaado ahlul curfigu dadku waxay ku gaar kelimada daabo dawaat alarbac neefka afarta adin leh markaa ku gaar sida fardihii iyo dameerihii wixii la midka ah waxaa baxay markaa shimbirihii daabe ku magacaabi mahayaan waxay laba adinle sida bini ku magacaabi mahayaan wixii caloosh ku saqeeya sida eh, masaski daaba ku magacaabi mahayaan haakada marka kaas waxa weyaan waa xaqiiqa curfiya xaqiiqadii luqaweeda ka duwanta wal arta xaqiiqada luqaweeda ka ballaaran xaqiiqada curfiga ah waaya eh, walidaalika fuqahadu markay ka hadlayaan daabada waxay leeyihin haddii qofkii uu dhaho eh, daabaan waqfay waxaa lagu itlaaqayaa daabadaas yani fardihii iyo dameerihii iyo wix la midka ah laakiin ma soo gelayaan waxyaabaha xayawaanaadka kale ma soo gelin ama dardaarmo maala hadduu dardaarmo daabo waxaa lagu ilaaqaya daabadaas waxaa lagu xambaaraya waxay ahlu curfi u yaqaanaan oo macnaha hadda aan sheegaynaa macnihii luqawiga ahaa ee ballaarnaa lagu xambaari maayo xaqiiqada sharciga ah xaqiiqada sharciga waxaa weya waa xaqiiqada ama macnaha ahlu sharcigu ay ku ilaaqeen ereygan yani ama shaaricu waa allah subxaanahu wa tacaala iyo nabiga calayh salat slaam macnaha lagu xambaaray eraygan ee sharcan lagu xambaaray aya waxa la xaqiiqa sharciya xataa isilaaxaadka fuqahadu waxay soo gelaya xaqiiqa sharciya isilaaxaadka fuqahada maalan kelimada waxa weeye الصلاة الزكاة الصوم الحج الرهن الوكالة الإجارة يعني مصطلحات شرعية ويان oo macaani sharciga ale oo ka duwan macaanidii luqada ka duwan wey salaada maala i luati waxa wya adducaa fi luati salaadu waa ducaa walidalika ilahi subxana wa tacaala asagoo macnahaas tilmaamaya ayaa ilahi wuxuu yihi wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum nabiga u ducee kuwaa sakada bixinaya maxaa yele salaadaada iyo ducadaadu waxay u tahay sakan xasilooni bu tahay salaada ayada lagu sheegay maaha macnaha harci mah waa macnihii luawiga ahaa haddaba salaadu fi luati waxa weyaan adducaa harcanna waxa weyaan أقوال وأفعاال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة وأقواشha iyo أفعaaشha macruufka la yaqaano ee takbiirta lagu bilaabaya tasliimta lagu soo gebagabeerayo soonka sidoo kale luqada wuxuu ku yahay bimacna imsaak afhaysi ama hadal ha laga afhaysto ama waxa weeye cuntaha laga afhaysto imsaag weyaan laakiin luqadu nooc imsaagah ayay ku gaar yeeshay oo ah cibaadadaas waxa weye la yaqaane macruufka ah ee cuntadii iyo cabitaanki iyo jimaaci iyo wix lamidka laga afhaysanayo waxa weye min uluuc اlfajri ila huruub الshams marka fajrku dhasho ilaa inta cadceedu ay ka dhacayso kaas haddaba soonkii sharciga aha waad aragtaa inay kala duwan yihin haddaba macnihii luawiga ah ama xaqiiqadii luawi ah iyo xaqiiqadii sharcigahayd way kala duwan yihin maxay nu anfacaysaa inaan ogaano xaqaa'iqdan iyo majaaska iyo xaqiiqadii majaaska iyo aqsaanta xaqiiqada inaan baranno cilmi usuulka maxaan ka faa'idaynaa waxaan ka faa'iidaynaa culummadu had iyo jeer markay ka hadlayaan macaanida ama alfaadda ku soo aroortay kitaabka iyo sunnada maar qaarkood waxay isku khilaafaan xaqiiqadii luqawigeed baa loga jeeda mise xaqiiqadii sharcigeed mise xaqiiqadii curfiga ahayd marka qawaacid baa jirta maamulaysa arrintaas qawaaciddaas waxaa ka ah xaqiiqada sharciga ayaa laga horumarinaya xaqiiqada luqawiga xaqiiqada curfiga xaqiiqada sharciga ayaa laga horumarinaya xaqiiqada curfiga iyo xaqiiqada lugawiga haddii kitaabka iyo sunnadu xaqiiqada ku soo aroortay waxaa lagu xambaarayaa xaqiiqada sharciga xaqiiqada curfiga iyo xaqiiqada lugawiga hadii iskhilaafaanna xaqiiqada curfiga ayaa laga horumarinaya وهكذا يعني قواعدها مامولة طبعا الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية قواعد كلا وحوي إن أنفعيسا وحوي لفظ هذه علماء سوء خلافان ما حقيقة waxaa lagu xambaaraya xaqiiqo alasl fi اlkalaam alxaqiiqa qaacidada usuuliga waxay leedahay alasl fi اlkalaam alxaqiiqa waxa asal u ah kalaamkii xaqiiqa asal u ah haddaba majaaska lagu xambaari maayo ila bidaliil macnaha majaaska lagu xambaari maayo ila bidaliil haddaba haddii ereyga u leeyahy laba macno midna xaqiiqiya midna majaaz yahay macnaha xaqiiqiga ah ayaa markaa lagu xambaaraya marka taas ayay noo anfacaysaa waad arki doontaa markii aad eh, fiqiga dhiganayso alfaad badan oo culummadu isku khilaafeen xaqiiqadii iyo majaaskii marka had jeer xaqiiqada asal ah ilaa in majaaskaas daliil loo hayo mooyaane aqsaamu lmajaaz majaaska qaybihiisa wuxuu hi inqasm majaaska wuxuu u qaybsamaya ilaa majaazin majaaz mursal ah wamajaazin caqliyin majaaz caqli ah falmajaaz lmursal majaazkii mursalka ah huwa asagu kelimatun waa kelimo isticmaalad loo adeegsada fii hayri macnaha macnaheedii waxaan ahayn alasliya asalka ahaa macnaheedii asalkahayd waxaan ahayn loo adeegsada wey licalaaqatin calaaqana loogu adeegsada calaaqadaasoo hayr lmushaabahati mushaabaha aan ahayn shabihid aan ahayn ama isu ekaansho calaaqa ahayn maca qariinatin iyadoo jirta astaan astaantaasoo maanicatin diidaysa min iraadat almacna alasli macnihii asalka ahaa ee waxa weye xaqiiqiga ahaa in markaa loo jeedo oo la doonayo ka qowlihi tacaala sida hadalka ilahay wili weye wayunazilu wuu soo dejinaya ilaahay lakum idinka ayuu idin kasoo dejinaya min asamaai samada xaggeeda risqan arsaaq buu idin kasoo dejinaya farisqu arsaaqdi haddaba laa yanzilu min asamaai samada toosa kuma soo degto walaakin hase yeeshee yanzilu waxaa soo dega almadaru roobkii alladii kaasoo yanshaw canhu uu ka dhalanayo arisuq arsaaqdii ka dhalanayso falmadaru roobkii sababun sabab weeye warisqu risqigiina musababun mid ka dhashay weeye roobkaasi farisqu risqigu kelimatun wa kelimo isticmalad loo isticmaalay loo adeegsaday fii hayri macnaha alasliya macnaheeda xaqiiqiga ahayd ee asalka ahaa macnaaan ahayn walcalaaqatu calaaqada ka dhaxaysana waxa wey almusababiya sabab ahaan yani inuu kani yahay mid ka dhashay oo ka sababmay waxa weeye sababkiisii oo ah maarkii almusababiya macnaha inuu risqigu yahay sabab ka dhashay maarkii wاlcalaaqaatu calaaqaatkuna kaiiratun way badan yihiin makaanuhaa halka lagu xuso ee lagu tilmaamo kutubulbalaaqati kutubtii balaaqada weeye waama almajaazu alcaqliya majaaskii caqliga ahmiyaha fahuwa sawr isnaadu lficli ficilkii oo loo tiiriyo weeye aw maa fii macnaahu ama wax macnihiisa ah yani ficilkii wax la mid ah ilaa hayri man cid waxaan ahayn huwa ficilkaasiba lahu uu u sugnaaday qofkii ficilkaa sameeyey qof aan ahayn in markaa loo nisbeeyo ficilkii weeye maca qariinatin ayadoo jirta astaan astaantaasoo maanicatin reebaysa min iraadat اlisnaad اlxaqiiqiy isnaadkii xaqiiqiga ahaa in marka la doono wadalika kaasina ka qowlinaa hadalka annagaan dhahayna weeye bana alamiiru amiirkiibaa dhisay assadda biyo xidheenkii faqad asnadnaa haddaba waan u tiirinay binaa'a saddi biyoxidhaynkii dhisitaankiisii ila amiiri amiirkii baan u tiirinay waladii banaahu qofka dhisana waxa weye cumaalu lamiiri ninkii madaxda ahaa ee amiirka ah shaqaalihiisi ila ana alamiira hase yeeshee ninka amiirka ah huwa asagu ayaa asababu sabab u ahaa biyoxidhaynka in la dhiso walqariinatu calaamadda ama astaanta tilmaamaysa inaan amiirka loo kasoo furitaankiisa inaanu suuragal ahayn oo mustaxiilu yahay lisadi biyoxidheenkii la dhiso can ilamiiri amiirka inuu ka soo furo istixaalatu suduuri kasoo furitaankiisa inuuna suuragal ahayn lisadi biyoxidheenkii la dhiso can ilamiiri amirka inuu ka soo furo falmajaazu haddaba majaaskii almursalu ee mursalka majaaskii mursalkaa tajawuzun tajawuzun waxa weeye majaaz adeegsi fi lkelimati kelimadii majaaskii loo adeegsado wاlmajaazu اlcaqliyu majaaskii caqligii loo nisbeeyena tajawuzun waa majaaz isticmaalid ama majaaz adeegsi oo fi lisnaad isnaadkii dhexdiisa dhacay wajacala imaam اlxaramayn imaam اlxaramayn wuxuu ka yeelay iyo hayru hayrkiiba min almajaazi majaaskii wuxuu ka mid dhigay almajaaz biziyaadati majaaskii ziyaadada watay aw اnuqsaana ama nuqsaanta almajaaz biziyaada majaaz ziyaado loo nisbeeyey aw nuqsaan majaaz binuqsaan majaazkii nusqaanta loo nisbeeyey famiaalu ziyaadati ziyaadada tusaalaheed waxa weyaan qowluhu tacala ilahay qowlku yidhi laysa ka milihi shay-un ilaahay wax la mid ah ma jiro falkaafa kaaftaa ku jirta ka milihi zaa'idatu mid dheeraada weye wailaa haddii kale o inaan dhihin waa dheeraad fa hiya iyadu bimacnaa mil waxay la mid tahay mid la mid ay la mid tahay bimacnaa mil mil bay u dhigantaa fayakuunu lahu marka ilahay waxaa u ahaanaya tacaala korahayo ka nasahnaaye maiilu wax shabaha ayaa markaa u yeelanaya ilaahay haddii aan sidaa dhahno oo huwa kaasina muxaalu waxaan suuragalahayn weeye walcaqasdu bihada alkalaam hadalkanna waxbaa looga qastaya aayaddan nafyu lmiliyati in laga fogeeyo ilahi subxana watacala wax la mid a ah. can illahi tacala ilahi laga fogeeyo wamiaalu nuqsaani nusqaanta mitaalkeeduna waxa weeye qowluhu tacala qowlku ilahi yidhi was'al ilqaryata tuuladii weydiib ay isal ahla alqaryati dadkii tuulada deganaa weydii rubamaa waxaa laga yaabaa sama hayru imaam alxaramayn imaam alxaramayn eh, hayrkii ama cid aan ahayn imaam alxaramayn oo ay culimmadii kale ah inay ku magacaabaan haadayn alqismayn labadan qayba majaazu ziyaada iyo majaaz nuqsaan biasmaaa ukhra magacyo kale inay ku magacaabaan baaba laga yaabaa mualif markuu noo soo sheegay aqsaamta xaqiiqada ayuu halkana ku tilmaamaya aqsaamtii majaazka wuxuu yidhi majaazku wuxuu qaybsamaa majaaz mursal iyo majaaz caqli horta intayna taa tilmaamin majaazku marna wuxuu geli karaa mufradaadka erayadu geli karaa mufradaat alalfaad marna wuxuu geli karaa waxa weeye jumashii buu geli karaa tarkiibkii haddii mufradaadka uu galo mufrad buu gelaya majaaskii mufrad hal eray buu gelaya sida kelimada asad weeye horaan usoo tilmaamay asad marna waxa loo isticmalaya xayawanka muftariska waa xaqiiqadii marna waxa loo isticmalaya rajul shujaac oo ninkii geesiga ah kaasina waa majaazkii haddaba waa majaaz fi lmufrad waxaa kaloo asna majaazkii mufradka ka mid ah, alximaar dameerka waxaa lagu ilaaqaa carabta ku ilaaqda alrajul albariid qofkan damiinka ah ama fahmadiisa culusta majaaz fi tarkiibna waxa weeye in shay loo nisbeeyo ay kale suuragalah inuu shaygaas ka soo fulo yani in ficilkii loo tiiriyo loo nisbeeyo hay na suuragal ahayn ficilka inuu sameeyo ayaa waxaa lahaa majaaz fi tarkiib majaazka caqligaha wey majaazka caqligaha dib mualif ka sheegi doono wey waaya haddaba majaazkii wuxuu qaybsama uri majaaz mursal ah iyo majaaz waxaa weeye caqli ah majaazka mursalka ah mualifku noo tacriifiye wuxuu yidhi waa kelmad loo isticmaalay macnaheedii asalkahayd macna aan ahayn waa lahayn yani majaaskii mufradka gelay wayaan calaaqaana jirta calaaqadaasina mushaabaha ma ah isku xidhaysa macnihii asalka iyo macnahan dambe loo isticmaalay waxa weeye calaaqa aan mushaabahayn labadan shay isma shabahaan waa calaaqo kale muxuu mualif marku wuxuu ka ixtiraazayaa isticaaradi maxaa yeele waa nooc majaaz ka a ah calaaqada ka dhexaysa macnihii asalka ahaa iyo macnahan loo isticmaalay ee mustacaarka ahna waxa weeye waa mushaabaho waa sida kelimadii asad haddaan sheegin kale dad ra'aytu asadan ujeeda nin geesi ah waxa weya isticaara la yidhaahdaa calaaqada ka dhexaysana waa mushaabaho haddaba calaaqadu haddaysan mushaabaha ahayn waxaa la yidhahda majaaz mursal marka calaaqaad fara badan ayaa marka meesha iman doona oo mualifku bar ka mida ah uu tilmaami doono isla markaana waxaa jirta qariino ama calaamad diidaysa in macnihii asalka ee xaqiiqiga ah aha eraygan loo isticmaalay miaalkiisu waxa weye yunazil calaykum min asamaai risqan ilahi subxana wa tacala ayadda wuxuu ku tilmaamay inuu samada inogu soo dejinayo risqi risqi halkan loogama jeedo cuntadii iyo cabitaankii wixii dee arsaaqdii aan cunayna loogama jeedo waxaa looga jeedaa maarkii raxmaddii baa looga jeedaa waayo kelimada risqi asal ahaan waxaa wey macnaheeda xaqiiqi ah waa arsaaqda bini aadamku ay cunaan laakiin halka loogama jeeda macnahaase waxaa looga jeedaa bimacna almaar maar baa looga jeeda roobkii oo arsaaqda caadiga inaan looga jeedin la cuno maxaa daliil u ah qariinada diidaysa waa maxay qariinada diidaysa waxa wey arsaaqda dee cuntadu samada kama soo degto samada kama soo degto ilahayna subxana wa tacala halkan wuxuu ku tilmamay inu samada ka so dejina wayunazilu calaykum marka maadaama ilah u tilmaamay arsaaqda inuu sabada ka soo dejinayo taa waxay tusinaysaa in arsaaqda caadigeeda bimacnaa macnaha alxaqiiqiyan looga jeedin macnaha majaaska looga jeedo waayahay haddaba macnaha majaaska waa maxay waa madarkii madarkii maxaa risqi loogu magacaabay calaaqada ka dhexaysa isaga arsaaqdu maxay tahay waa calaaqa musababiya bimacnaa risqigu wuxuu sabab ka yahay madarkii madarkaas sabab ah risqiguna waa musabab haddaba waa calaaqa musababiya musababiya weyaan midkoodba mid kale sabab ah marka min baab ilaaq almusabab wa iraadat asabab weyaan yani musababkii baa la ilaaqay waxaan looga jeedaa sababkii haygii hayga ka dhalanayay ayaa la ilaaqay waxaan looga jeedaana shaygii sababta u ahaa ka dhalanayay haddaba taasi waxaa weeye waa majaaz mursal calaaqadiis waad artaa waa musababiya calaaqa mushaabaha ma aha waxaa kaloo calaaqaadka noqon kara sababiya iyo musababiya haddaba alif musababiya noo sheegay sababiyana way jirta waxaa kaloo jirta juiya iyo uliy juiya iyo kuliya waxaa kaloo jirta ictibaar maa kaana ictibaar maa sayakuun eh, alxaaliya wlmaaliya alxaaliya wlmaxaliya shaygan inuu shayga degaya u yahay shaygana uu maxalkiisi yahay hadda tusaalahan haddaan soo qaadano jus'iyada iyo kuliyada waxaa ka mid ah ilahi wuxuu ihi yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim marka buci baa la ilaaqay laakiin qayb usbac ka mid ah ayaa loo jeeda oo unmuladii ah qofku fartao dhan ma wada gelin kara dhegta marka min baab ilaaq alkul wairaadat اljuz weyaan min baab ilaaq alkul wairaadat aljuz haddaba calaaqada ka dhaxaysa waxa wey calaaqa juziya dhigi karta ictibaar maa kaana ictibaar maa sayakuun ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi waaatu lyataama amwaalahum yani agoonta xoolahooda siiya yani marka waa markuu qaan gaahay marka btibaari ma kaana weyaan btibaari ma kaana calaaqada ka dhexaysa waxa weyaan bictibaar agoonkii qaangaarka marka qof qaan gaaro agoon lagu itlaaqi maayo laakiin biictibaari ma kaana marka la fiiriyo suu ahaan jiray waxaa ka mid a maalan casiirkii ilahi wuxuu yihi qaala inii araani acsiru khamran acsiru khamran yani khamri ayaan miiraya ninkii dee waxa weya nebi yuusuf ka dalbaday inuu riyadu cabiro marka amran markuu leeyahay de amri markuu miray amri maaha markuu miray waa casiir amri wuu noqon doonaa laakin waa bictibaari maa sayakun alaqada waxa w bictibaar maa sayakun yani yani wuxuu isku bedeli doonaa casiirkan khamri yani waxaan ka doonaya casiirkan inu noqdo mustaqbalka khamri marka waxaa lagu ilaaqay khamri casiirkii laakiin waxa weyaan calaaqada ka dhaxaysa biictibaari maa sayakun waa majaaz musl waxaasan waa majaaz musl haddaba qofkii doonaya faahfaahinta majaazka inuu ka dhargo wuxuu laabanaya kutubta hee kutubta balaaqada culimmada usuuliyiintu way yar ishaaraan waaya majaaska caqligaasna jira majaaska caqliga waxa weeye ficilkii ama wixii macnaha ficilka lahaa in loo nisbeeyo cid aan lahayn markuu leeya aw maa fii macnaaha wuxuu uga jeedaa masdarkii iyo wixii la midka ahaa ficilkii iyo wixii macnaha ficilka xambaarsanaa qof aan lahayn loo tiriyo isla markaan ay jirto astaan ama calaamad diidaysa in isnaadkii xaqiiqiga ah tiirintii xaqiiqiga ahayd oo shaygan ciddii lahayd loo tiiriyey diidaysa ayaa jirta miaalka waxaa weeyaan bana alamiiru sad amiirkii wuxuu dhisay biyoxidheenkii amiirku asagoo amar buu bixiyaa ee lama baashirayo dhismaha biyoxidheenka asagoo gacantiis ku dhisi maayo laakiin waxaa dhisaya shaqaalihiis marka asagoo amar buu bixinaya marka marka loo nisbeeyey ficilkan bana alamiiru sad biyoxidheenkii waxaa dhisay amiirkii ama madaxweynihii baa dhisay ama waxaa dhisay maxaan ku dhahay maayarka taas waxaa weeyaan macnaheedu shaqaalihiisibaadhisay amar buu biiya ficilkii waa loo tiriyay cid aan lahayn haddana qariinaa jirta diidaysa in macnihii aii aha isnaadka aqiiqa loo jeeda qariinadiisa waxa weyaan amiirku suuragal maa inuu keliga dhiso sadka sadka intaa leega saa weyn ma dhisi karo marka shaqaalihiisi baa dhisay waayahay haddaba waa maala waa ka mid ah, hazama alamiiru اljeish yani amiirkii muxuu jebiyey cadowgii ama ciidankiibuu jebiyey isagu muusan jabin hubkii iyo qurigii muun haysan waxaa jabiyey ciidankiisii ciidankiisii baa jabiyey min baab isnaadi اlficli ilaa hayri man huwa lahu kaas waxaa la ahaa majaaz caqli ficilkii in loo tiiriyo cid aan lahayn isla markaan ay jirto qariino diidaysa isnaadka xaqiiqi ahaa kaas waxaa weya haddaba majaaz caqli ah la yidhahdaa haddaba mesha laba majaaz baa noo yaalla majaaz mufrad galay iyo majaaz jumlo galay majaaz mufradka galay waa majaazka mursalka ah mufrad buu galay risqi waad arkaysan waa mufrad waaya majaaskan jumlada gale ama tarkiibka galena waa majaaska caqli ah oo ficilkii ama wixii la midkaa ficilka ayaa waxaa loo nisbeeyey cid aan ficilka samaynin kaasna waxa la majaaz caqli majaaz fi lisnaad iyo majaaz fi lkalima waaya wuxuu yidhi imaamu alxaramayn majaaskii ku daray majaaz la yidhahda majaaz biziyada iyo imaam axaramayn uu kitaabkiisa waraqaad uu ku tilmaamay afar noocoo majaaska ah majaaz biziyaada majaaz binuqsaan iyo majaaz binaqli iyo majaaz bilisticaara afartaaba iyagoo faahfaahsan waxay nugu soo dhaafeen waraqaadkii nadmigiisii marka halkan kusii dheeraan maynaya miaalka ziyaadada waxa weyaan buu ihi laysa kamilihi shay laysa kamilihi shay markii la ilaahi subxaana wa tacaala wax la ah oo shabaha oo nadiir ah ama u dhigma ama u eg ma jiro laba tashbiih baa isdul saaran mil tashbiih bay faa'idaynaysaa kaaftuna tashbiih bay faa'idaynaysaa marka suuragal maaha inaan lafdigan daahirkiisa ku dayno haddaan daahirkiisa ku dayno waxaa ka laasimaysa in ilaahi subxana wa tacaala he loo sameeyo ama loo yeelo mili marka waxaana wuxuu noqonaya laysa mila milihi shay ilaahay midka la midkaa mid la mida ma jiro marka kaaftaas waa zaa'id silay dhahaan yacni waxaa loo ziyaadiyey ta'kiidi nafyi nafyigii si loo adkeeyo ayaa loo ziyaadiyey haddaba kaaftaasi waa zaa'id wuxu noqon laysa milahu shay ilahay wax la mida ma jiro waaya maxaa yeele maqsuudka hadalkan baab ah ilahay subxana wa tacala laga nafyiyo laga fogeeyo wax shabahaya iyo wax la mida iyo wax u dhigmaba ilahay subxana wa tacala inuusan jirin miaalka nuqsaantuna waxaa weeye qowlka ilahi uu was'al ilqarya qaryadu waa alabriya almujtamaca waa dhismayaasha kulmay wax lama weydiin karo male marka waxaa loga jeeda was'al ilqarya ahl alqarya waa majaaz bilxadfi kan ama majaaz bilnuqsaan waa min baab yani waxaa weeye xadfi almudaaf wa iqaamat almudaaf ilayhi maqaamahu mudaafkii baa la xadfay mudaaf ilayhi baa iya maqaamkiisii la dhigay markaa wuxuu ku yidhi imam xaraamya keyrkiina waxa laga yaaba in labadan qaybood asmaa kale ku magacaabo ibnu qudaama fi kitaabihi rawdat annaadir وحكم عاوة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه المضاف كلا حذفه أو مضاف إليه مركا ماشي سيلة دتشيو marka wuxuu ku miaaliyey wasal alqarya wasal alqarya waxaa kaloo ku miaaliyey waushribuu fii quluubihim alcijl waushribuu fii quluubihim qulubtooda waxaa la cabsiiyey alcijl ay xub alcijl xub alcijl dibigii jacaylkiisii baa la cabsiyey marka mudaafkii baa la xadfay mudaaf ilayhi ayaa meeshiisii hee la dejiyey waushribuu fii quluubihim cijliga lama cabsiinin xaqiiqadiisii qulubtooda ee maxabadiisii iyo kalgacaylkiisii ee reer bani israa'iil qulubtoodii lagu shubay baa ayaddaasi noo tilmaamaysa waayahay alfasl الثاني fasalkii labaad fi اlmanطuqi wاlmafhum manطuqii mafhuumkii ayuu fasalkani ku saabsan yahay wuxuu hi yanqasimu اlkalaama kalaamkii wuxuu u qaybsamaa min xayثu dalaalaة اlafظ marka la eego lafdiga dalaaladiisii cala اlmacnaa macnaha uu tusinayo biwadcihi lugawiy dejintiisii xagga luqadana ama macnihiisii xagga luqadana uu ku tusinayo biwaasitaةi اlcaql ama yani caqliga adeegsigiisa ama caqliga garashadiisi iyadoo markaa laga fahmay ilaa mantuuqin mid lagu dhawaaqay o mafhumni mid laga fahmay mualifka halkan wuxuu ku tilmaamaya manduuqii mafhuumkii fasalkan wuxuu ku saabsan yahay kayfiyat اlistidlaal bialfaad alfaadda sidaan u adeegsanayno waa fasl muhiima ah, dalaalaat اlalfaad bay dhahaan mas-uuliyiintu yani alfaadda macaanida ay tusiso waa manduuqii iyo mafhuumkii iyo wixii soo hosgelaya waaya haddaba dalaalada alfaadda alfaadda macaanida ay tusinayso laba mida weeye inay noqoto bilmanduuq ama bilmafhuum eraygan lagu dhawaaqi inuu macnahan tusinayo ama eraygan lagu dhawaaqi inuusan macnahan tusinaynin si toos u tusinaynin laakiin caqliga uu ka fahmeeyo macnaha labadaa mid weeye ama erg inuu si toos ah macnaha u tusinayo ama inuusan si toos u tusinaynin caqligu laakiin uu ka fahmayo macnaha labadaa mid wey manduuq iyo mafhuuma marka loo qaybinaya wuxuu ihi falmanduuqu haddaba kii lagu dhawaaqay ee manduuqa ahaa huwa asagu maa dalla calayhi lafdu lafdigu wuxuu ku tusiye weeye almanduuqu bihi lagu dhawaaqay biwadcihi luqawiyi dejintiisa xagga luqada uu ku tusinayo wadalikaasina ka qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam qowlkii nabigu yihi weeye idaa balaqa almaau biyihi hadday gaadhaan qollatayni laba qoladood lam yaxmil ilkhabata nijaasadii xambaari mahayaan fahada lafdu haddaba eraygan fahada lafdu lafdigan dalla wuxuu tusiiyey calaa ana almaa biyihi idaa balaqa alqolatayn hadday qolatayn gaadhaan laa yatanajis inaysan nijaasoobeyn ila annahu hase yeeshee lam yatacarad umuna lafdigan oo muusan ka hadlin lilmaai biyihi idaa kaana hadduu yahay aqala mid ka yar min laba qoladood oo mase kaana akara mid ka badan minhumaa labadii qoladood fama tadulu calayh alfaad alfaad waxay tusinayso biwadcihaa dejinteedii allugawiya xagga luqada loogu dejiyey yusama waxaa lagu magacaaba dalaalata almantuuq mantuuqii ama wixii lagu dhawaaqay macnihii uu tusinayay baa lagu magacaabaa waaya walmafhuum mafhuumkiina huwa asagu maa macno weeye dalla uu tusiyey calayhi maa dalla calayh wuxuu laa biwadcihi luawiy dejintiisii xagga luqadana uusan kugu tusinin xagga luqada loguma dejinin macnahan e namaa wuxuu kugu tusiye un wainamaa dalla wuxuu kugu tusiyey macnahan biwaasitati alcaqli caqliga waxa weeye garashadiisii ama biwaasitati alcaqli can ariiq alcaqli caqliga adoo adeegsanaya markaa ayaad ka fahmaysaa eh luqadu tusanayso wadalika kaasina miaal ka xukmi ilmaa'i sida biyaha xukunkooda idaa kaana hadday yihiin ahala mid ka yar min qolatayn laba qoladood ow mase aara kuwa ka badan yihiin minhumaa labadii qoladood faina nasa saabiq naskiina soo dhaafay lam yadulla inama tusinin calayhimaa labadaas macano ama labada xugun midna nooma sheegin biwadci luqawi dejintiisii xagga luqada loo dejiyey lafdigaas labadaa macno midna nama tusinin walaakinanaa hase yeeshee annagu carafnaa waxaan ku garannay labadaa macno biwaasitat caqli caqliga adeegsigiisa ama can ariiq caqli caqliga ayaan ku garanay annahu shaniga idaa kaana almaau biyi hadday yihiin laa yaxmilu lkhabat kuwaan nijaaso xambaarayna idaa balaqa laba qulladood hadday mar gaarhaan likaratii badnidiisa awgeed faaan laa yaxmilahu inuusan markaa xambaarin khabadkii idaa kaana hadduu yahay biyihii hadday yihiin min qolatayn laba qollood wax ka badan min baabi awlaa kuwaasaaba ka sii oo macnaha uga sii oleysan xukumkii hada ukm ukumkan haddaba lam yadul alayhi alaam hadalkii kuma tusin bimantuuqiisi lagu dhawaaqay kuma tusanine wainamaa in kalemahe bilmacna almafhuumi minhu macnihii laga fahmay ayunbuu kugu tusiyey biwaasita caqli caqligana lagu fahmay yani macnihii caqliga uu ka fahmay ayun baan ku garanay eh wax luqada aan ku garanay ma aha wacarafnaa biwaasita acaqli caqligana waxaan ku garanay ana almaa biihi ida kaana aqala min qolatayn laba qolood hadday keen yihiin fainahu yatanajas inuu ku nijaasooyo bimulaaqaati la kulankiisuu la kulmayo linijaasati nijaasadii wahaadaa kanna ayadan sidoo kale lam yadul calayhi kalaamu kalaamkii inama tusin hadalkii inamuuna tusinine bimantuuqihi mantuuqiisi inaguma tusine wainamaa bilmacna wainamaa dalla wuxuu ku tusiyey calayhi bilmacna almafhuumi canhu macnihi laga fahmay biwaasitati alcaqli caqliga yani waasidadiisii ama caqliga soo maritaankiisii markaa aan u adeegsanayn caqliga uma ku fahmin halkan mualifku wuxuu ku tilmaamaya mantuuqii iyo mafhuumkii tacriifkoodii iyo tusaalahooda mantuuq wuxuu ku tacriifiyey maa dalla calayhi lafdu lmantuuq biwadcin lugawi waa wixii uu ku tusiyey lafdigii lagu dhawaaqay xagga lugadan uu kaa tusiyey xagga luqada lafdigan macnaha uu luqada ku leeyahay macnahaas laga fahmayo aya waa la manuu macnaha laga fahmaya waxa la ihahda mantuuq waaya waxaa kaloo lagu tacriifiya maa dalla calayhi lafd fii maxalli nudq waa wixii lafdi uu ku tusiyey fii maxalli nudqi yacni maxalkii nudqigu ku dhacay yani ereygan waxa weeye wixii aad u adeegsatay macnaha aad u isticmaashay ee xagga luqada u isticmaashay ayaa waxa la ihahda mantuuq mafhuumkun cagsi buu ku yahay sidaa noo imaan doonta waa lagu tariifin doonaa maa dalla calayhi lafdu laa fii maxali nudq yani meeshii ereygu ku dhacay ama macnihii uu ku dhacay macno aan ahayn oo laga fahmo wey ereyga mafhuumku haddaba way kala duwan yihin manduuqii mafhuumkii manduuq waxaan idhi waa macnaha laga fahmeeyo ereyga ee luqa ahaan loo dejiyey waa yahay miaalkiisu waxa weeye nabiga alayh salatu salam wuxuu hi idaa balaga almaau qullatayn haddii biyuhu ay gaadhaan laba qolodood lam yaxmil khabata nijaasada xambaari maayaan haddaba halka waxaan ka fahmaynaa in biyuhu hadday laba qolooda gaadhaan ayna nijaasoobayn laakiin kaasi waxa weya manduuqi haddaba kama hadlin yani jumladan ama weedhani ma tilmaamayso biyuhu hadday ka yar laba qolatayn iyo hadday ka badan yihiin xuunkooda labada midna mayna ee wuxuu noo caddeeyey nasku biyuhu hadday qolatayn gaadhaan in hee ee waxa weeye aysan nijaasoobayn waayahay kaasa haddaba waxaa idhahdaa manduuq waa jumladan ama weedhan macnaha ay tusinayso xagga luqada mafhuumkuna waa maxay waa weedhan macnaha ay tusinayso xagga caqliga luqaduna ma tusinayso waa wey luqa ma ah laakiin ina tusinaya macnahan oo nisiinaya maalan tusaale hadda aan soo sheegnay xadiidkii waa kaan idhi xadiidkan wuxuu tusinaya ama biyo haday qolateen gaarhaan nijaasada inaysan xambaarayn laakiin nooma tilmaamayo xadiidkani haddii ay qolateen ka yar yihiin haddii ahee ay ka badan yihiin xagga luqada naguma tusinayo laakiin xagga caqliga ayaan taas ka garanaynaa oo waxaa ka fahmaynaa caqliga biyuhu haddii aysan nijaasadii xambaarayn mar hadday qolateen gaarhaan hadday ka badan yihiin min baabi awla hadday ka badan yihiin hee waa min baabi awla kaba yani mudan xuubka oo marka inaysan nijaasada xambaarin de maalan biyuhu afar qolodood ay yihiin ama shan qolodood ay yihiin ama toban qolodood ay yihiin ama berkadan ama webi dhan inaysan markaa nijaasadii xambaarin min baabi awla marka caqligaa taa inla tusinayo kaas waa mafhuumkii waaya kaas waa mafhum muwaafaa waliba la yhahda dib mualif ka tilmaamda mafhum muwaafaqa ayaa la yidhahdaa waxaa kale oo aan caqliga ku garanaynaa biyuhu haddii aysan qolatayn gaarin ay qolatayn ka in marka xuumka nabig ala slam uu siiye biyaha qolataynka gaahay ayna nijaasada ambaaren inaysan qaadanayn oo ay nijaasadii qaadanayaan marka nijaasada xambaarayaan oo bimujarad mulaaqaati nijaasa nijaasada haday ku dhacdo ay markaa kana waxa la dhaha mafhuum mukhaalaa mukhalafa dib um alif ka sheegi doonaa yani caqligii wuxuuna tusay laba xugum oo manduuq ayna ka qaadan midna waa mafhuul muwaafaqa midna waa mafhuul mukhalafa midka mafhuul muwaafaqa waxaa weeye biyuhu hadday qolateen ka badan yihiin in nijaasadii aysan xambaarayn oo taa kaba sii olgsanyihiin kaga sii oleysan yihiin biyihii qolateen gaareen mafhuul mukhaalafana waxaa weeye haddii biyuhu qolateen ka yar yihiin inay nijaasadii xambaarayaan oo cagsigii manduuqa marka ay qaadanayaan kaasna waa mafhuum almukhaalafa dibu mualifku tacriifkiisa iyo tusaalihiisaba ka sheegi doonaa waayahay haddaan tusaale kale soo qaadano oo mualifka tusaaluhu inoo keen aan ahayn ida balaq alma qulatin lam yaxmil khabath miaal kale haddaan soo qaadano qowlka ilahi uu yidhi markuu waalid ka hadlayey falaa taqul lahuma uffin walaa tanharhuma ilahi wuxuu hi labadaada waalid uf ha ku dheh waaya kelimada uf inaan ka fahanay oo macnaha tadajur iyo tusinaysa iyo nacayb iyo karaahaysi ayaan ka faa'iidaysanay aayaddan inaysan xaaraan inaysan bannaanin oo xaaraan tahay inaad waalidka aan uf ku dhahdo ta'fiifkii taxriimkiisa meesha laga qaadanaya waa manduuqi haddaba kaas taxriimu ta'fiif waa manduuqi waaya in waxa weeye haddii mar la xaaraameeyey ta'fiifkii in markaas waalidkii loo gacan qaado ay xaaraan tahayna waxa weeye waa mafhuum muwaafaqa oo min baabi awla ah waa mafhuumkaas yani xaaraanintii darbiga ayaa markaa meesha ka fahmayna inay aydna ay la mid tahay oo ay xaaraan tahay waa mafhuum haddaba kaasi manduuq maaha nasku ma dhihin ha garaacina muu dhihin yani ufi iyo darbigan isku macno maaha marka lafdan muusan noo tusinin luatan ee innaga caqligeena ku fahmayna in darbigii uu xaaraan yahay mar haddii ufin ay xaaraan noqoto darbigii kaba sii mudanba xaaraannimadiisi kaasi waxa weeye waa tacriifkii manduuqii mafhuumkii iyo tusaalahoodii aqsaamtoodii haddaba u imo wuxuu hi aqsaamu manduuqi manduuqa qaybihiisi walmanduuqu kii lagu dhawaaqay manduuqa taaratan marna takuunu dalalatu daladiisu waxay noqonaysa cala macna macnahu tusin qarciyatan mid go-an oo jaran oon murani ku jirinba taaratan marna wuxuu noqonaya daniyatan mid malanoo nisbeeye oo waxa wey aan qaci ahayn wa taaratan marna wuxuu noqonayaa mujmalatan macno la duuduubay oo mujmal ah oon caddayn saddexdaas kama baxsano faida dala haddaba hadduu tusiyo alkalaam kalaamkii cala almacna almawduuci macnihii loo dejiyey lahu asaga dalaalatan dalaala hadduu tusiyo qaacatan oo go'an fahiya taasi waxaa lagu magacaabaa dalaalatu nasi naska dalaaladiisi baa lagu magacaabaa macnihii naska uu tusinaya baa lagu magacaabaa ka qowlihi tacala wadalika miaal ka qowlihi tacala qowlka ilahay uu yihi weyy qul huwa allahu axad waxaad dhahdaa ilaahay subxaanah wa tacaala waa mid keli ah fadalaalatu axad kelimada axad dalaalada macnahay tusinaysa cala alwaxdaaniyati kelinimada ilahi subxaana wa tacaala u tusinayso dalaalatun dalaalo weeye qaadicatun oo go'an fa hiya iyadoo haddaba dalaalatu nasin waa dalaalo nas weyaan waayahay waida kaanat dalaalatu lafdiga dalaaladiisu hadday tahay aniyatan mid mala noo nisbeeyey fahiya taasi dalaalatu aahir daahirka dalaaladiisii weeyo wadalika kaasina ka qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi weeye aw laamastum الnisaa ama dumarkii aad taabataan waaya fadalaalatu laamasa kelimada laamasa dalaaladeedu ay tusinayso cala almasi bilyadi gacanta lagu taabto kamaa dahaba ilayhi shaaficiyu wahayru su imam shafici herkiiba ku tegey dalaalatun waxa weeye waa dalaalo tusin weeye oo min qabiili الظaahiri yani nooca daahirka ka mid ah liannahaa waayo maxaa yeelay taxtamilu waxay xambaaraysaa ama ixtimaasha almacna aakhir macnaha kale waa ihtimaasha yani waa suuragal in macno kale lagu xambaaro ereyga laamasa alladii macnahaasoo dahaba ilayhi abu xanifa abu xaniifa ku tegey oo wahuwa alwau waa galmadii wey macnaha kalena kelimada laamasa waa lagu xambaaraa waida kaanat haddaba hadday tahay dalaalatu lafdi lafdiga dalaaladiisii uu tusinaya cala almacna macnihi taxtamilu macnaye laba macno mid ixtimaasha oo laba ay ka suuroobaan ixtimaalan suuroobid mutasaawiyan oo isla fa huwa kaasi almujmalu kii mujmalkaa weye la duuduubay ee aan qiixnayn wey isku jiray macnihiisu waadix uusan ahayn wahada kaasina ka dalaalati kelimati اlqur'i sida kelimada qur'i tusida ay tusinayso fii qowlihi tacala qowlka ilahi ku jirta wاlmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihim naftooda alaaثu quru'in saddex qur'i bay sugayaan oo ciddo tirsanaya calaa macna alxaydi macnihii xaydka ay tusiso caadada dumar ku dhacaysa iyo wاuhri iyo duhrigii dumarka xaydkay daahirsanayeen wahada kanna qabla tarjiixi axad ilmacnayayni waa inta aan labada macno mid ahaan la rajaxin oon la xoojinin ama bacda tarjiixi markii labada macno mid ahaan la xoojiyo oo la rajaxo falqur'u qur'igii daahirun wuxuu ku cadiyey marka fi raajix macnaha xooga badan duuna hayrihi macnaha kale ma kuma maaragtay ma soo gelayaba waayahay mualifkan wuxuu ku tilmaamaya markuu soo sheegay mantuuqii taariifkiisii iyo mafhuumkii taariifkiisii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya aqsaamtii mantuuqa mantuuqii muxuu u qaybsamaa mantuuqii wuxuu yihi saddex qaybood ayaa loo qaybin karaa markii la eegayo biictibaari macnaah macnaha uu tusanayo ama dalaaladiisa quwada darajada intay la egtahay xoogga intay la eg tahay dalaaladiisu iyo quwada ay leedahay iyo xoogga ay leedahay saddex qaybood baan u qaybin karaa in dalaalada macnaha uu tusanayo yahay macna qaci ah oon go-aan oo xoog badan oo shaki aan ixtimaalin macno kalena aan ixtimaalin in dalaaladiisu ay tahay anni dalaalo anni ku dhisan mala ku dhisan qaci mayna gaadhin waa malo waaya laakiin yani ma aha dalaalo qarsoon ma aha waa dalaalo xoog badan laakiin darajat alqaci mayna gaadhin iyo dalaalo mujmal ah yani marka laba macno oo siman inuu ixtimaalo oo markaa u baahan labada macno in la kala rajaxo oy siman yihin labada macno waaya haddaan si kale u dhigno waxa weeye mantuuqii saddex midan weeye inuu noqdo nas ama aahir ama mujmal nas iyo aahir iyo mujmal nasku waa maxay waa wixii hal macno ixtimaala hal macno ixtimaala ayaa nas la yidhahda maxtamala macnan waaxida yani hal macno um ixtimaala macno kale ma ixtimaalo sida qul huwa allahu axad oo kale hadda qul huwa allahu axad macno kale ma ixtimaalo macnahaas uu aayaddu ay tilmaantay oo ah kelinimada ilaahay mooyaane wax kale oo ixtimaasho aayaddaas lagu xambaari karo ma jiro waa nas sariixa oo qaطci ah laa yaxtamilu macnan aakhar waa dalaalo qaaطic haddaba kaasi waa naskii waa yahay allafظ اladii yufiidu macna laa yaxtamilu hayrahu saasaa lagu tacriifin karaa oo lafdiga tusinaya macno aan un ixtimaalayn markaa macnahaas macno aan ahayn kaasi waa naska aahirkan waa maxay waa lafdiga dalaaladiisu ay tahay anni yani malg ay ku dhisantahay waxaa kaloon ku tacriifin karaa maxtamala macnayayni axaduhumaa adharu min alaakhar waa wixii laba macno ixtimaala labadaa macno mid ahaan uu ka xoog badanya kii kale macnaha xooga badan hadaba waa lahaa aahir macnaha xooga badan raajixa ah ayaa waxa lahaa aahir waxaa kaloo dhigi karta allafdu aladii dalla cala almacna aladii wudica lahu maca ixtimaali hayri ixtimaalin marjuuxan waa lafdiga tusinaya macno macnihii loo dejiyey isagoo marka ixtimaala macno kale oo laga xoog badan yahay macno kale oo laga xoog badan yahay sida lafdiga asad oo kale lafdiga asad wuxuu ku xoog badan yahay xayawaanka muftariska ah haddaba daahir buu ku yahay xaqiiqadaas majaaska macnahan kale ee majaaska ah wuxuu ku yahay marjuux buu ku yahay waa marjuux waa laga xoog badan yahay haddaba hadduu nin dhaho ra'aytu asadan oo aynan garanayn wuxuu uga jeedo ma asadkii xaqiiqi ahaa mise asadkii eh, bimacna rajulu shujaac waxaan ku xambaarnay asadka xayawaankii muftariska ah ayaan ku xambaarayna sababto ah waa aahir waa manaha xoog badan markaas xaqiiqadii wayaan kan kale waa majaaz waa laga xoog badan yahay waa aahir haddaba ma dhahayno kani waa nas ma dhahay waxaan leenahay waa aahir aahirku darajadii naska muusan gaarin miaal mualifka noo keena wuxu uhi awlaa masumu nisa aayaddaas macnaheeda culamadu isu khilaafeen markuu ilahay ka hadlay fi aayat alwuduu waxyaabaha weysada waajibinaya wuxuu ku daray ilahi subxana wa tacala awlaa masumu nisa dumarkii aad taabataan marka lamsigan waxaa looga jeedaa bimacnaa allams bilyad gacantii lagu taabto mise waxa loga jeeda bimacna aljimaac jimaac baa loga jeeda labada macnaba culimmadi waa isku qabteen alimaam shaafici wuxuu ku hambaaray xaqiiqadiisa kelimada lamsi waxa weyaan buu hi fi luga almasu bilyad in gacantii lagu taabto ayaa lamsi la yidhahda marka waxa wey dumarkii haddaad taabataan ajnabiyaadka ah weysada waa idinka jabaysa marka waa inaad weyse qaadataan waaya kaa waa macnihii xaqiiqiga waa macnihii daahirka ah ee xooga badnaa macnahan kale ee lams bimacna aljimaac waa macno majaaz ah mano majaaza waa laga xoog badaya macnahaas waxaa ku tegey imaam abu xaniifa ku tegey iyo culamo kaleba waaya haddaba waa daahir baan leenahay allams bimacnaa almas bilyad haddaan ku fasiro bimacnaa gacantii oo lagu taabto dumarkii haddaan ku fasiro dhihi mayno waa nas ee waxaa leenahay waa daahir maxaa yeele macno kale ixtimaasha oo ah bimacna alwa jimaaci bay ixtimaasha laakiin waa laga xoog badan yahay maadaama uu macno majaazi yahay mujmalkuna waxaa weeye waa lafdiga laba macno oo siman ixtimaal laba macno oo siman oo midkood mid kale ka rajaxnayn labadan macno haddaba way siman yihiin mid midka kale ka xoog badan ma jiro kaa waxaa lahaha mujmal waxaa la lahaa mujmal sida kelimada quriga oo kale quriga ilahi wuxuu ku sheegay aayaddii qur-aanka ahayd wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaata quru dumarkii la furay waxay ku cudtirsanayaan saddex quri haddaba saddexda quri ilahi subxana wa tacala inoo sheegay maxaa looga jeedaa luqadii baan u noqonay luadii kelimau qur laba macnaaba lagu ilaaqa waa maxay bimacna alxaydna waa lagu ilaaqa bimacna uhrina waa lagu ilaaqa min dawaati aladaad baa laha kelimaadka nocan oo kale ah kelimaadka yani lidka isku ah oo laba macno oo lid isku ah yani lagu ilaaqo min dawaati aladaad haddaba xaydna waa la yidhahdaa duhrin wa la yhahda midkee rajaxan waa mujmal baan leenahay lafdigan waa lafdi mujmal ah hadduu fiirso xaydkii iyo duhrigii midkood mid kale kaan rajaxi mayna ila bidaliil waa inaan dliil helnaa haddaba khaarij ah dliil khaariji oo midkood culamada qaarna waxay ku fasiraan xayd sida imaam axmed oo kale iyo abu xaniifa oo kale qaarna waxay ku fasireen duhri sida imaam shaafici oo kale midba macnuu rajaxa marka imaam shaafici adilo fara badan buu usoo deliishaday oo sharcigii iyo aaaartii saxaabada iyo luqadiiba ah in xaydkii looga jeedo bimacnaa duhr halka marka kuma tilmaamayn hadda oo lays hada maxaluha waaya maqsuudka waxa weya lafdigan inuu mujmal yahay oo labadaa macno xaydka iyo duhrigi uu ixtimaalo laakiin goormuu mujmal noqonaya waa markii intaan la kala rajixin ka hor intaan labada macno mid ahaan la rajixin ayuu mujmal yahay laakiin mar haddii la kala rajaxo markaa ma noqonayo mujmal ee mujmal ijmaalka uu ka baxay ijmaalka uu ka baxay oo maadaama bayaan meesha yimid wuxuu noqday markaa daahir buu noqday macnaha la rajaxaya wuxuu noqonaya daahir macnihii kale macno laga xoog badan yuu noqonaya waayahay intaasina waa aqsaamta manduuqa waa waa naski iyo daahirkii halkaan ku jejina